cuskan kara inaanu ahayn wuxuu ley marka asbaxtu bayna adiibin ma lahu xasabun waxaan dhex dhacay laba midi waa adiib yani qof aqoonyahan ah oo sugaanyahana laakiin maa lahu xasabu aan xagga reerka uu ka soo jeedo nin culus ahayn xasab aan lahayn xasabku waa sharafta xagga asalka ah ee qofku usuusha uu ka soo jeedo sharafta ay leeyihiin ba xasab la yidhaahdo marka mid isagu fii daatihi nafsadiisa marka la eego adab leh oo aqoon leh laakiin aan reer magac le ka soo jeedin oo yasmu bihi uu kor ku noqdo iyo waxasiibin iyadana waa la jeriyo adiibkii ku cadfantee waxasiibin wa bayna asiib bayna adiibin waxasiibin wey iyo mid xasab leh oo qoys ka soo jeeda laakiin maa lahu adabu aan isagu nafsadiisa aqoon ulahayn iyo maaratay suugaan iyo wax lamida fadaaka yaxsudunii kaa hore wuu ixaasidayaa id kuntu daa xasabin xasabkii isaga ka maqnaabaan de anigu leeyahay oo quraysh baan kasoo jeedaa xasabkaasoo caalin sareeye ayaa noqday wayaxsudunii haadaa kan dambena wuu ixaasidayaa cala ladabi shaafici raximah llahu tacaala gabayadiisiina uma ega masder mawhuuqana lagama soo guurinin meesha markaa fan baa ka muuqda imaam shaaficina raximah llahu tacaala laguma aqoonin haddii uu wax sheeganayana wax macquula ayaa u sheegeen laakiin nin reer ku faana oo xasab baan leeyahay saas idhahda ma ahayn eh, dhinac kale marka la eego gabayga laba ceebood oo ceebaha shicirka ah baa ku sugan ceebta koowaad oo aliqwa waxaa kala duwan xarakadii rawiyiga maa lahu adabu adiga arkaya markaasi waa badii way rafcisan tahay wayaxsudunii hada cala aladabi tan dambana way kasrisan tahay xasadna waa yaxsudu am yaxsuduuna الnaasa sida markaa isagu udabdiyay fadaka yaxsiduni uu leeyahay taasaa markaa damaa laga dhigay ceebta labaadee ku jirtaana dee waa labadii baydee isku xigay qaafiyadoodii oo isku mid noqotay adab iyo adab iyadana waxaa lahahdaa cayb liaa baa la yidhahdaa aliaa waa in kelmadii aad ku khatintay beydkii hore iyadoon toddoba bayd ka soo wareegin aad haddana mar labaad bayd ku khatinto nafs almacnaana iyadood u isticmaaleyso isla macnihii ay markii hore xambaarsanayd iyadiioo xambaarsan haddii toddoba bayd intaanay soo wareegin aada isla kelmadii soo celiso waxaa meesha ka cad bay leeyihin nin ereyadu ku yar yihiin inaad tahayo ereygan uun ku celceshanay oo markaa wax kaloo meesha ku buuxiyo aan haynin markaa inay kaafiyaadu isku mid noqoto lama ogola ilaa toddoba bayd ay kaso toddoba bayd hadday kadib aad keento baydkii maarata kelmadii aad markii hore ku khatintay id qaafiyada kadhigta haddana qaafiyad labaad ka dhigto iyadoo isla macnihii xambaarsan dhib ma laha oo toddoba hadii la gaadhay waxay leeyihin sidii qasiido cusub oo kale iyay ta kala noqonaysaa laakiin inta ka horeysa laguma ogola haddii macnuhu kala duwan waa caadi kelmadii aad soo celisay laakiin macnihii aad markii hore u isticmaalaysay macno aan ahayn aad u isticmaalaysay idana waa caadi qaala wuu yihi wuxuu yihi anta xasbii wafiika liqalbi xubu walaa xasbii in saxa lii minka xubu saasa inoo wada dabdisan maa ubaali idaa widaaduka lii saxa mada dahri maa tacarada khabu kolley sidan inoo dabdisan si kalaa ka yar fiicano abyaadu master mawsuuqa iyada lagama keenin laakiin way iska fiican tahay markaa shaafici baa yiri ohan mayno lakin waa mansuubun ileyh waxyaalaha shaafici loo nisbeeyey bay kamid ilaahay buu la khitaabayaayo anta xasbii uu leeyahay ilahay adiga igu filan wa fiika lilqalbi xubu baa halkan ku jirta laakiin wa fiika lilqalbi xasbu sida ay nusada qaarkood qorayaan saasaa ka fiican wa fiika lilqalbi xubu yani waxaa adiga kugu sugan jacayl aad qalbiga uhayso wax markaa ilahay lagula khitaabo ma aha wafika lilqalbi xasbu weeyaan wafika adiga waxaa kugu sugan lilqalbi qalbiga usugan xasbu kufilaansho ayaa kugu sugano qalbigaygu adiga wuu kugu kaaftoomayaa cid kale uma baahna wey ama adina wafika lilqalbi xubu xubiga marka xagga ilahay buu noqonaya ilan ma fi lqalbi maaha hadduu odhan lahaa wa fi lqalbi xubu laka macquul bay ahaan lahayd oo yaani qalbiga jacayl baa ku sugan oo adiga kuu qabo lakin waxay noqonaysaa in qalbigana fi lagu jaro mukhaaabkana laamka lagu jaro laakin sida imika utaalo marka la eego haddaynaan qalbi ku xambaarin maaratay qalbi uu dhacay de waxay noqonaysaa jacayl baad qalbigayga u qabtaa taasina wax saxa noqonaysa ma marka wa fiika lilqalbi xasbu wey qalbigu wuxuu kugu haystaa adiga uu kugu qabaa filaansho aad ku filan walaxasbi ansaxa taana waynu hamsadan waynu ti waxaynu ka dhigaynaa maftuuxa ahayd walaxasbi aniga filaanshahayga waxa ah ansaxa li minka xubu inuu ii sugnaaduu ii ansaxo aniga jacayl xaggaaga ka yimidoo inaad ijeclaato iyaaba igu filan oo wax kalaba dayday maayo haddii aad igu filaato markaa an baynu ka dhigaynaa si khabarkii u noqoto walaxasbi ansaxa lii minka xubu maa ubaali wa waxba kasoo qaadi maayo aaba yeeli maayo waxba igama maq igalama maqna idaa widaaduka lii saxa haddii jacaylkaagu i ansaxo oo ii sugnaado mada dahri zamanka oo dhan maa tacarada khabu inta ay musiiba imanayso waxba iga qaadi mayso aaba yeeli maayo maa ubaali aaba yeeli maayo mada dahri waktiga oo dhan ma wax u aaba yeeli maayo maarata waxa weeyaan ma tacarada dad madadaridi ka bedeshana waa iska caadi waktiga oo dhan wixii ugu dhacaya waxba kasoo qaadi maayo ma tacarada khabu inta ay musiiba igu dhacayso waxba kasoo qaadi maayo waxaa igu dhacayo oo dhan idaa widaaduka lii saxa haddii jacaylkaaga aan helo oo ilaahay adigu aada ijeclaato dadka wixii inacaya iyo wixii eh, maarata adduun inaan helin iyo helin iyo in aan maaragtay asxaab yeeshiya inaanan yeelan iyo caruur inaan helin iyo inaanan yeelanin iyo waxaasoo dhan xanuun inuu igu dhaco iyo inaan caafimaad waxaasoo dhan waxba kasoo qaadi maayo buli haddaan adiga jacaylkaaga helo idaa saxa minka alwuddu falkullu hayinun wa kullu ladii fawqa turaabi turaab idaa saxa minka alwuddu falkullu hayinun xaggaaga markaa maarata gabayada malaha dee mutanabi isagu meel kale u waday laakin laa yanbagii an yukhaaa bihi ila allah ilaahay cid aan ahayn in lagula khitaabo ma aha haddii aan xaggaaga marka waxa weeyaan jacaylka aan ka helo wax alliyaalo wixii kaloo dhami waa wax hayina oo fudud oo aan maarata waxa weeyaan dhibaato igu haynin wa kul ladii fawqa turaabi turaab wax allo ciidda dul saaran waa ciidu bani aadamkay jacaylkooda iyo qiimeyntooda iyo qadarintooda iyo waxaasoo dhami waa qof ciid qadarin ka daydayayunbaad noqonaysa inaad ilaahay subxaanahu watacaala jacaylkiisa iyo raalli ahaanshihiisa raadiso iyo wax ka qaalisa marka waa laba baydood iska qurux badan marka saa loo fasiro laakiin eh, in imaamku uu yihi ma sugn yani masder mawsuuqa laguma hayo qaala imaam shaaficiy imaam shaafici wuxuu yihi kanat limra'atun qof dumara ayaan lahaay aan qabay wa kuntu uxibuhaa waana jeclaa fa kuntu idaa ra'aytuhaa qultu laha markaan arko waxaan ku odhan jiray wa fii riwaayatin ukhra anahu qaala riwaayad kale waxay leedahay wuxuu yihi ishtaraytu jaariyatan maratan addoon baan iibsaday wa kuntu uxibuhaa waanan jeclaayo faqultu laha waxaan ku idhi maxaas ha noqoto ama addoon ha noqote isagoo markaa la kaftamaya wy wa min albaliyati an tuxiba falaa yuxibaka man tuxibu wa min albaliyati an tuxiba falaa yuxibaka waan isminayna iyadana falaa yuxibaka man tuxibu ta horeynu ku cadfayn si ay man macnuhu usaxmo waxaa musiibooyinka kamida buu yihi inaad qof jeclaato oo qofka aad jecleed u ku jeclaan waayo markaa waddabu iskala kaftamaya xaaskiisii ama addoontiisii waa nooc markaa mulaatafa aho de waxaa dhacdo qofku hadalka uu dadka waaweyn kula hadlayo iyo hadalka caruurtiisa yarar kula hadlayo iyo hadalka eh, reerkiisa kula hadlayo way kala wada oo qof walba inaad markaa wixii u munaasiba likulli maqaamin maqaal baa la yidhahda marka islaantii markaad ka samanayso ama addoontaadii de waxa weeyaan jacayl baad uga sheekaynayo saaad u jeceshahay iyo maaragta eh, markaa waa nooc markaa soo jiidasho ah oo qalbigeedii markaa aad soo dhaweysanayso waana arrin fiican hadalkuna de sheegna waa likulli maqaamin maqaalo hadal aan dee ragga dhexdiisa laga odhanin iya de iyadii lagu odhanaya waxay idhaahdaa nin shaacir ahaa de shucaradii halista ahaa ma garanay inuu bashaar ibnu burdi ahaa iyo inuu mid kale ahaa ayaa waxay ku yidhaahdeen mararka qaarkood waxaanu ku arkaynaa adigoo gabayo haliso de cajaa-iba tirinay annagoo gabaya la dhacsan un baan haddana maqlaynaa wuxuu yihi rabaabatu rabat lbeyti tasub tasub rabaabat rabat lbeyti tasub lkhalla fi zayti lahaa situ dajaajaati wadiikun xasan sawti inanta rabaabo la yidhaahda waa gurigaba iyada maaratay rabadka yani sayidad ka ah khalka iyo sayidka isku darta ya waxay haysataa lix digaagadood iyo diig aada cod macaan waxaas muxuu macno leeyahay bay markaa yidhahdeen ninkaagii xikmadda akriyaya markaa wuxuu ku yidhi ma idin fahmine iyada waxaan ku le waa rabaabo waa addoontaydi guriga iiga shaqeynaysa ii joogtay ee maaragta ii adeegeysa marka iyada inaan intaa u idhaahdo oo daagadeeda diigeedan yar codkiisa iyo waxaa aan maga iya kala qiimo badan kifaar nabki bidikra xabiibin wamanzili bisabti lawaay waxaan kale adiku daldalaysaan duryo iyada macna uguma fadhiyo in diigeedaa yar wax laga sheego iyada markaa waxa weeyaan eh, la yar ama intaas iyada ay ugu dhan tahay oo xikmadahan iyo waxaad idinku raadinaysaan kala qiimo badan marka tadna waa iska saasoo kale wuxuu yihi samica maxamed bn cabdilxakam maxamed bn cabdillahi bn cabdilxakam baa wuxuu maqlay ashaaficiya yunshid imaam shaafici oo gabaygan tirinaya saqa allahu arda alcaamiriyi hamaamatan waradda ila alawطaani kula gariibi waacطaa dawi lxaajaati fawqa munaahum waamtaca maxbuuba biqurbi xabiibi waa yahay wuxuu yihi saqa llahu ilaahay ha waraabiyo ardalcaamiriy ninkaa caamiriga dhulkiisa hamaamatan daruuri ha ku da roobka ilahay ha waraabiyo waradda ila alawtaani kula hariibi mid kasta oo socoto ah oo hariib ah ilahay dhulkiisii ha uu celiyo wa actaa dhawiil xaajaati dadkii baahiyaha lahaa ilaahay ha siiyo fawqa munaahumu waxay iyagu filanayeen ay rajaynayeen ay didiilayeen wax ka fiican wa amtaca maxbuuban mid la jecel yahay ha ugu raaxeeyo biqurbi xabiibi in xabiibkiisi u dhawaado aamirigan uu sheekhu halkan sheegayo kolley abyaadu dee manaqibka bayhaqiya way ku taallaa laakiin may sheegin barda caamirigan uu shaafici sheegaya waa iyo lakin de waa un qof kolley uu sheekhu jeclaa qiyaasti qof ay isjeclaayeenoo maxaba ay ka dhexaysay ayuunbuu ahaa oo markaa safar ku maqan sida abyaadu aynu ka fahmayno markaa deetana ninkiibuu ayuu u ducaynayaa in ilaahay khayr iyo wanaag la kulmiyo marka caadada carbe caadada carabeed waxaa kamida a markay qofkii u ducaynayaan dhulkiisa u duceeyaa walaa zaala munhallan bijarcaaika alqatru wedigii ku arki jiray meelaha naxwaha marka dhulka uu hadda joogo ayuu u ducaynaya in ilaahay meel barwaaqo ah oo khayr iyo wanaag iyo wax ilaahay kala kulmiyo marka halkuu hadda joogo meeshu doona ku sugnaadee meesha uu hadda joogo ilaahay subxaanahu watacaala wanaag iyo khayr ha kula kulmiyo buu leey markaa ugu ducaynaya markaasuu haddana ugu ducaynayaa in ilaahay uu nabad ku soo celiyo keligiiba maahe isaga iyo dadka maaragtay qurbaha ku maqanba in ilaahay nabad ku soo celiyo iyuu iyagana ugu duceeyo waradda ila alawtaani kula hariibi waa kaa markaa mid kasta oo ariib ah ilaahay subxaanahu watacaala dhulkiisii ha ku soo celiyo dee inta badan marka la safrayo meelaha la marayo dana iyo hawla la leeyahay oo hana hawlahaa dee qofka kolba meel ka ridaye ilan waxaan loo safrayaa waa uun hawlo adduun inta badane iyadana wuu ku duceeyey lafteedo wa actaa dhawi lxaajaati fawqa munaahum sheekey kuwii danaha lahaa ee danuhu meele ka rideen wixii ay fiilanayeen wax ka fiican ilaahay subxaanahu watacaala ha siiyo oo ilaahay ha u wixii khayra muraadkooda o aan macsi lahayn ilahay midigta ha u saaro weeye wax ka fiicanba markaasuu haddana wa abtaca maxbuuban biqurbi xabiib labadii isjecella ilaahay wada dhawaa isu dhawaansho ha ku arsaaqo ha ugu raaxeeyo markaa waxoogaa hadalka dee malaha gabayga ku yarka life wa abtaca maxbuuba kii la jeclaa ilaahay ha ugu raaxeeyo buu yidhi kii jeclaa inuu dhawaado markaa de kolley yani waa laba isjecel bu de markaa ka hadlaya mid walba kakale jecel yahay markaa mid waliba de u danaynaya kakale dhawaanshihiisa lakin haddii jacaylku dhinac qura u noqdo oo kii la jeclaa dhano kii jeclaa ha u dhawaado laakin isagu aanu jeclayn de markaa macna ma samaynayso mutca uma noqonayso qofku jecel laakiin adigu aanad jeclayn dhawaanshihiisu adiga dee raaxo ku noqon mayso cadaab iyo kadeed unbay ku tahay qof lagu ibtileeyo lagu imtixaamay yuu noqonaya waxaa mutcadii ay imanaysaa markaa de waxa weyaan maxbuubkan laftiisu uu muxib yahay markaa labadii isjecelna ilaahay wada dhawaanshaha ku arsaaqa bu ilahay isu dhawey anshada cabdullahi bn ibraahim alximyariyu bilyamani lishaaficiyi radia allahu canhu ninka cabdullahi bn ibraahim alximyari la ihahdo koley taarikhdiisa waxba kama hayno laakiin saasuunbuu bayhaqi uga wariyey ninkaasaa wuxuu u tiriyey imaam shaafici gabay uu leyay marka inagii hore usoo sheegnayo anshada lifulanin haddii lagu yidhaahdo yani gabay ninkaasi leeyahay buu tiriyey weeyaan markaa gabay imaam shaafici leeyahay buu ayuu tiriyey oo ah asbaxtu muطaraxan fi macsharin jahilu xaq aladiibi fabaacu ra'sa bاdanabi wالnaasu yajmacuhum shamlu wabaynahm fi اlcaqli farq wafi اlaadaabi wاlxasabi kamili ma dahabu libriizu yashrakuhu fii lownihi الصfr wالtafdiil liلdahabi wاlcuudu low lam taطib minhu rawaaixuhu lam yafruq الnaasu bayna اlcuudi wاlxaطbi wuxuu yihi asbaxtu muطaraxan waxaan ahay mid lagu tuuray fii macsharin koox dhexdood jahiluu xaqa aladiibi qofkii markaa adiibka ahaa ee aqoon-yahanka ahaa sugaanyahanka ahaa xaqiisa aan garanaynin fa ra'sa bidanabi dabeetana madaxdii wixii madaxa ah iyay markaa meel dabaa ku iibsadeen buli yani dad wixii wanaagsanaa wax liita dhaafsiisanayo yastabdiluuna aladii huwa adnaa biladii huwa khayr adabkii iyo wixii qiimaha lahaa ee aan hayay iyo aqoontii iyo cilmigii waxa kala qiimo badan kuwo kale oo maalaa yacni shubaya iyo qabyaalad iyo dadcay iyo waxaan macno lahayn dad shubaya iyaa kala qiimo badan waxa aan markaa u wada bulay wالnaasu yajmacuhum shamlu wa baynahum fi اlcaqli farq wa fi اlaadaabi wاlxasab wالnaasu yajmacuhum shamlu dadka waxay isu keenta shamligu arrimahana waa la yihahdaa mee maarata mujtamac lqowm reer dadku halkay isugu imanayaana shamli waa la yihahdaa marka yani waxa weeye goob buu imika ka wadaa dadkii waxaa dhici karta inay goobi isu keento oy goob isugu yimaadaan oo yani meel dee wada joogaan wa baynahumu fi lcaqli far iyagoo haddana aada u kala laba isu dhowoo meel wada jooga hadana haddana xagga caqliga farun maarata fi lcaqli wa baynahumu fi lcaqli farqun xaggii garaadka iyo garashada iyadoo farqi weyne udhexeeyo wafi laadaabi iyo xaggii aadaabti aadaabta wataanu sheegayna uno adabku waa waxaan dee xikmadaha ah iyo wlxasabi xasabka imika halkan la sheegaya de tii sharaftii nubligii xagga reernimona way noqon kartaa sidoo kale qofka sharaftiisii gaarka ahayd waa lagu fasiri karaa marka iyagoo kale sharaf badan yihiin oo kala qiimo badan yihiin oo kala garaad badan yihiin iyo haddana de laga yaaba inay meeli isu keento meeli wada joogaan bal waxaaba dhici kartaba inuu ka kursi sareeyo kii jaahilka ah kii caaqilka ah kamili ma dahabu libriizu yashrakuhu sida dahabkii saafiga ah adahab waa adahab lkhaalis dahabka saafiga ah wey sida dahabka saafiga ahba yashrakuhu fii lawnihi sufr sufrku ula wadaago midabka sufrigu waa waxaan laga sameeyo waxyaalahan cawlaanka waa macdan cawlan laakiin aan dee dahab ahayn midabkii way la wadaagtaa dahabka laakin de haddana wtafdiilu lidahabi haddana markii qiima qiimo ay noqoto waxa fadli iyo qiimo dheeraada leh waa dahabka walcuudu cuudkan la shito ee uunsiga ah low lam taib minhu rawaaixuhu haddii marka dabka lagu rido urtiisu aanay udgoonaanayn lam yafruq innaasu dadku may kala qaadeen bayna alcuudi waalxatabi cuudkaa la shidanaya iyo iyo xaabada wax lagu karsanayo may kala qiimo bateen laba qori u weeyaan marka dee laba qori wax loo kala fadilaa meesha ma jirteen laakiin urtaa udgoon uu sidiisa ahaa dee laba qori unbaa isaga yaalla laakiin markii dabka lagu riday kala tegeen markii dabka lagu riday ayay kala tegeen markii ay kaynta yaalleen isku mid bay ahaayeen marka taasaa kala kaxaynaysaoo waxbaa ku qarsoonaa wey wixii ku qarsoonaa waa kan dabku soo saaray markaa dadkii iyagoo isku wada meel wada jooga iyaa haddana qaarna wax ku qarsoon yihiin qaarna ay maran yihiin oo waxba aanay haynin kaafiyatu ta xadatha abu abdila abu cubayd llahi bn abi ibnu abi wahbin qaala samictu shaaficiya yaquul abu cubayd llahi bnu wahb kaasi kana ka warinayaan manaaqibka shaaficiy manaaqibkii bayhaqiya uu ku qoran yahay isagana wax tarjamaa uma hayno wuxuu yihi samictu shaaficiya yaquul waxaan maqlay shaafici oo leh waantaqat idaraahimu bacda samtin unaasa طaalamaa kanuu sukuuta famaa caطafuu calى axadi bifadli walaa carafuu limakrumati hubuuta saasa inoo qoran buyuutana waa manaaqibkay ku qoranta kadaka almaalu yunطiqu kula kula cayin wayatruku kula di xasabin samuuta halkan biyaddani waxay ka hadlayaan dadku sida ay maalka uqiimeeyaan ee ay maaragtay qofka dadnimadiisa iyo garaadkiisa uqiimeyn waayaan wa anaqat idarahim marka de in beydka wa ka horreya baa laga yaaba wowgan marka halkaa ku cadfayo dee gabay inaad wow ka bilowda xarfcadafa lama ogola wa anaqat idaraahimu waxay lacagti ka hadlisay buu yihi bacda samtin aamus dabadi unaasan dad daalamaa kaanu ay badnayd intii ay ahaayeen sukuuta dad aamusan rag aamusnaan jiray iyay lacagtu ka hadlisay macnaheedu waa maxay dad aan aftahamo lahayn iyo fasaaxa ay dadka wax ugu sheegaan iyaa markii jeebkoodu fiicnaaday hataa hataaticii ay awalba aan laga dhegaysan jirin uu qiimo yeesha oo isagoo maalayacni ku hadlayo maarata iskaga dhurmaya ayaa la odhanaya muxuu xikmad sheegay waar waar baa la odhanaya waa ma jirte waxa weeyaan waa shilinkan jeebka ku jira ayaa markaa dee ka hadliyayoo hadalkiisi hathaaticiisii xikmad ka dhiga famaa catafuu calaa axadin bifadlin buu yidhi cid wax dheeraada kulamay laabaninoo may tarin maalkii ay hataa heleen waxaa laga yaabaa in aanay haddana cid wax ku tarin oo haddana buklino uu raaco walaa carafuu limakrumatin buyuta ama thubuuta labadaba la odhan kara yani makrumadu waa waxyaalihii sharaftaha ah, qiimaha laha dadnimadii iyo deeqsinimada iyo waa kamid deeqsinimada waxay kamid tahay makrumaadkay kamid tahay marka makrumaadkii iyo waxyaalihii maaragtay qiimaha lahaa sugnaansho uma yaqaanaan yani sugnaansho uma oga agtooda kama sugna wey deeqsinimo waa agtooda lagama yaqaano qadarin ay dad qiimeeyaan qadariyaan lagama yaqaano sooriyeyn ay sooriyeeyaan marti lagama yaqaano saas waa la odhan karaa walaa carafuu limakrumatin buyuuta haddii la yidhahdana yani guryaha ay yaqaanaane guryahooda yihin qof gurigiisu yaqaana guryaha ay yaqaanaan waa guryahoodii guryo makrumo maaha wey meel karaama taallo ma aha guryahoodiio guryo karaamo ma yaqaanaan oo guryahoodu guryo karaamo lagu haya ma aha kadaaka almaalu waa sidaa maalku wuu yuniqu kula cayin cay waa cayiya markaa masderki waa ciy qofkiina waa cayiy ama cayun labada waaloon sida xayun oo kale marka cayigu waa qofka aan hadli karin ee agnaanka ah haddaba kadaakal maalu maalku waa iska sidaasoo yuniqu kula cayin mid kastoo agnaana oo aan hadal lagu ogeyn iyuu ka hadliya wayatruku kula dii xasabin samuuta mid kastoo qiimo lahaana maal la-aanta aamusiisa wey marka hadee maal la-aanta way hadlayaan cid baa dhegaysanayn ninkii qiimaha lahaa xikmaddii uu sheegay xikmaddii wuu ku qawliye laakiin cid baan waxba ka maqlayn buu leeya hadduu kaa waxoogaaga haystaa geeska daro waxaa la odhan isaa gardaran waxbaba ma sheegi karaya bal wuxuu ku hadlaye bal wuxuu hataa tacaawo meesha ka wada baa laohanaya xikmaddii kii hataa tacaawadayna waxaa la ohanaya xikmad buu sheegay marka wa ina adaraahima fi lmawaatini kuliha taksu rijaala mahaabata wa jamaala fahiya alisaanu liman araada fasaaxatan wa hiya asilaaxu liman araada qitaala ya midkii kalena waa kii lahaa islaamiyaddan kusii jirtay waida alfaqiiru ina alganiya ida takalama bilkhaa qaluu asabta wasawabuu maa qaala wain alfaqiiru asaaba qaluu kuluhum akhta'ta ya hada waqulta dalaala kiaan waxba haysan dadku markay iska ahlu adduunye yihiin kii wanaagga ku hadlay hadduu faqiir yahon waxba ka helaynin hadalkiisu macno lama le kii maaragta ay waxoogaa ka helayeen madaxay ruxayaano waa ru waaba ataa la la boobaanba hadalka markuu wax yidhaahdo ay kasii hor dhacaan haddaba waa waxaan jirin oo macnaba lahayn laakiin halkuu u socdo markuu arko ayuu deetana waxa weeyaan uga sii horeynayaabo waa sidaas sii odhanaya marka waa wax eh, maaragtay dadnima seega weeyaan ilaa maaragtay abyad badan bay ka tiriyeen aniga iyo faqiirka iyo dhibaatada maaragtay fakrigu uu qofka ku hayo xikmadiisi iyo wixiisi waa mid markaa lahaa xata alkila muxuu yihi xataa aydi buu yihi maaragtay markay wa idaa ra-at yawman faqiira caabiran nabaxat caleyhi wakasharat anyaabaha <laughs> aydi buu markay aragto mid faqiiro wadada ka gudbaya way ku ciyaysaa way ku qaylinaysaa buu yihi oo micyahay lasoo baxaysa hadday markaa mid aniya aragtana wuu yihi eh, waidaa ra-at yawman aniyan caabiran hashat ilayhi waxarakat adnaabaha ya mid aniya markay aragto way uqosleysaa buu yihi oo dabaday ruxaysaa oo dabada ayay kor utaageysaa <laughs> alaa kuli xaal yani wuxuu sheegayaa eh, waaqaca dadka dhexdooda waayahay ayadu laakin de qofkii wax siiyo unba iyagu unbay uqos unbay uara farxad muujisaayo dabada utaagtaayo eh, ag dhaqdhaqaaqdaa dadka kale dan kama gashay wuxuu ihi wamin kalaami shaaficiyi hadalka shaafici laga soo guuri loo nisbeeyey kana waa mansuub baynu odhanaynaa waayo almanhaj laxmed buu isagoo soo naqlinayaa waxa weeyaan sheekii xambeliga mujiirudiin alxambeli sagaal boqol iyo sideed iyo labaatankii ayaa wafaadkiisu ahaa marka de qarnigii tobnaad ayuunba halka kitaabkaasaa wax u nisbeeyo ugu horeeya aynu haynaa wax ka horeeyey oo shaafici u nisbey abyaaddan ma hayno lakin haddana waa abyaad caanaho mashhuura oo shaafici ku shuhurowday lakin waa kolley eh, kitaabkaas ayuun baynu imika ku haynaa masaadirta imika aynu hayso wuxuu yihi annaasu binnaasi maadaama alxayaatu bihim wasacdu laa shaka taaraatu wahabaatu waafdal nnaasi maa bayna alwaraa rajulu tuqdaa calaa yadihi linnaasi xaajaatu laa tamnacana yada almacruufi can axadi maa dumta muqtadiran faasacdu taaraatu washkur fadaaila sunci illaahi id jucilat ilayka laa laka cinda annaasi xaajaatu qad maata qowmun wamaa maatat makaarimuhum wacaasha qowmun wahum fi nnaasi amwaatu annaasu binnaas dadku dadkay ku tiirsan yihiin wey dadku dadkay ku tiirsan yihin marka maarata riwaayaadku yar kala duwanya qaabka usoo guurguuriya annaasu binnaasi maadaama alwafaau bihim qaar baa usoo guuriya maadaama alxayaau bihim qaar baa usoo guuriya maadaama alxayaatu bihim inagan arkayna wasacdu laa shaka taaraatu wahabaatu iyada lafteedana walcusru walyusru way usoo guuriyaan walcusru walyusru taaraatu wahabaatu markaa waa qaababa ay usoo wada guuriyaan intubana waa macno saxa wey annaasu binnaas dadku dadkay ku tiirsan yihiino ma kala maarmaan maadaama alxayaatu bihim inta ay nool yihiin oo nolol ku sugan tahay dadku intay nooli u isu baahiyi ma kala maarmaan muxuu lahaa abmaal alaa almucarina annaasu linnaasi min badwin waxaadiratin bacdu libacdi wain lam yacrifuu wain lam yafhamuu khadamuu ama wain lam yaclamuu khadamuu dadku way isku wada adeegayaan ka jayno alaabta ka keenaya iyo islaanta baadiyaha neefka arigaa kasoo eryeysa kasoo kaxaynaysa macaanaha kasoo diiqaysa iyo kan isagu halkan iska dhex joogay labada udhexeey intuu isu wada adeegaya kan shayna alaabaha kasoo sameynaya ama meelo ka shaysaba laxdaa isnaadu kasoo erireysa iyo maaragtay koobkaa caanaha wuu u baahan yahay isagay u keenaysa iyadona iyadona beriskiiba u keenaya iyo alaabihii kale ubaahnayd iyuu ugu maqanyi iyana intane ugu maqanta kan dilaalkii wuu kala qaadaya labadoodiiba wuu ukhidmeynaya iyo u ushaqeynaya kan muxuu ahaayey magaalada jooga ee tan kasoo qaadaya inta alla yaala intaasoo dhami waa wax isu wada adeegay o isu wada khidmeynay marka annaasu linaas bu yii dadku dadkaale ama haddaad doontana khadamu taad ku annaasu linaasi dadku dadka waxay u yihiin bacdun libacdin barba barhka kale wuxuu u yahay khadamun buu u yahay oo bacduna ad ku bedeleysa min badwin waxaadiratin taa udhaxaysaa yani waa reer baadiye noqdaan ama dad reer magaala ha noqdaan reer baadiye iyo reer magaal intoo dhamiba waxa isu wada khidmaynaya oo aan kala maarmayn wey haddaba wuxuu yihi dadku dadkay ku tiirsan yihiinoo dadku ma kala maarmaan wasacdu laa shaka taaraatu wahabaatu hodantinimada iyo sacdigu sacdigu waa inuu qofku dee wixii rabay helo saciid noqdo qof nasiib fiican noqdo nasiib nasiib wanaagu laa shaka shaki kuma jiro taaraatun waa xiliyo wahabaatun iyo soobooto habadu waa maarata waa shayga markaa dee mar kuu dhaca waa marar wey haddaad tirahdo walyusr walyusru walcusru taaraatun wahabaatun iyadana waa saas oo kale yani marna adigaa waxoogaa haysta marna adigaa sagxadda oo mid kalea waxoogaa haysta marka muxuu kuleeyahay dee markaa adigu waxoogaa haysta kan sagxadda taagan ha waxa laga yaabaa berri inay bahashu is maarata dabagedido iyadoo halkan tujaar la yahay rag badan tujaar yihiinoo maalqabeeyihiin wax fiican haystaa iyaa la qaxayo markaasa deetana sagxadda waxaa laga yaaba in halkan wax fiican ku haystay habeen wixiisii oo dhan la miray deetana uu markaa waxa weeyaan dadkii dadka ugu fiqiirsanaa ku biiray qaxoontiyo meelahaas markii lasoo noqday waxa laga yaabaa kuwii markii hore sagxadda ahaa inay wax fiican heleen kuwo wax ay iyagii daba joogaan marka maanta maa tadri wax maarata maalmuhu ay qarinayaan ma ogin walmaru yajhalu maa yukfi lahu lqadaru wey wuxuu yihi wa afdal nnaasi maa bayna alwaraa rajul markaa sheekh wuxuu ku dhiiri gelinayaa dadka inay eh, wax isa wax istaraan wa afdal nnaas dadka waxaa ugu qiimo badan ma bayna alwaraa dadki marka yani inta khalqiga dhexdiisa joogto o dhan dadka intooda khalqiga dhexdiisa joogto waxaa ugu qiimo badan rajulu nin baa ugu qiimo badan tuqdaa calaa yadihi gacmihiisa loogu gudo linaasi dadka loogu gudo xaajaatu baahiyo dadka waxaa ugu qiimo badan ka arrimahooda gacmihiisa lagu gudo yacni baahiyahooda ka ay dadku ka helaan de waa khayru nnaasi anfacuhum linnaas dadka waxa ugu nafci badan kooda ugu waxtar badan ayaa ugu khayr badan khayr الnaas anfacuhum lلnaas waafضal الnaasi maa bayna اlwara dadkii markaa khalqiga dhexdiisa joogay waxaa ugu qiimo badani rajulu nin weeya tuqdaa calaa yadihi linnaasi xaajaatu gacmihiisa dadka baahiyahooda lagu gudo laa tamnacana yada almacruufi can axadi ha ka istaagin gacantii samafalka qofna ha istaagin maa dumta muqtadiran intaad awood leedahay eed qof wax tari karto tar fasacdu taaraatu haynta iyo maaragtay nasiib wanaagu waa waktiyo maantaad haysaa bernima haysid washkur fadaaila sunci illaah ilaahay gallada uu kuu galay fadliga ay lee yani qiimaha ay leedahay kama hadna fadaaishu waa shaygu qiimayaa qiimayii uu lahaa marka sunciga ilaahay ilaahay wuxuu kuu sameeyey qiimaha uu leeyahy inu adigii wax kuu dhiibay ah ka mahadnaq oo maxay waxaa lagu dhiibay id jucilat ilayka la laka cinda annaasi xaajaatu id juilat mar hadii adiga lagu id juilat ilayka mar haddii xaggaaga loo la yeelay xaajaatun baahiyihii cinda annaasi dadka agtoodii xaggaaga ayay baahiyihii jiraan laa laka waa yani laba arimood buu ku kala sheegaya dadkii adiga ayay baahi kuu qabaan adigii baahi uma qabtidoo yani waxba qofkan ku yimid wa kuweydiisanaya maanta uma baahnin isagaa ku baahan ilaahay baa mansilada ku gaadhsiiyey bu kuli mansilada ilaahay baa ku gaadhsiiyey ah in adiga lagu baahde adigu aan qofkan u baahanin marka id jucilat ilayka laa laka cinda naasi xaajaatu waa sida mar hadii la yeelay xaggaaga ee aan adin lagu yeelin ee xaggaaga ayaa baahiyihii dadka la yeelay adigii baahiyo laguma yeelin aad dadka uga baahato markaa jucilat ilayka cinda الnaasi xaajaatu walam tujal laka cinda الnaasi xaajaatun waa laba jumladood oo laakiin marku ilayka iyo laka isku cadfay uu ka maarmay midii labaad waxay kala ahaayeen id jucilat ilayka cinda الnaasi xaajaat walam tujal laka cinda الnaasi xaajaatu waxyaalaha de cadfigu markaas waxay kamid ahayd maqaasidii cadfiga ikhtisaar baa kamid ahaa inuu wixii soo koobo tanaa markaa imika kamid oo markaa leda jaaa zaydun wacamrun de jaaa zaydun wa jaaa camrun bay ahayd soo ma ad markaa mid qora iskaga dhigtay wuxuu yihi qad maata qawmun dad baa dhintay wamaa maatat makaarimum laakiin wanaaggii ay galeen ma dhiman waa la wa caasha qawmun wahum fi naasi amwaatu dadna waa nool yihiino way soo jeedaan way cunayaan way cabayaan laakiin haddana dadka dhexdooda dad dhintay bay ka yihiin uma tirsana marka ragga qaarna iyagii nool baanay tirsanayn wey rag maarata ganacsato de aan tirsanayn baa jira ganacsato aan tirsanayn iyaa jiro haddii maanta masaajidkaasi wax u baahdo aan waxba dee loo dooneynin haddii agoome baktiyayso in aan lagu hagaagin baa jira soo maha dee kaan lagu hagaagin markaa ma tirsana de hadduu tirsan yahay wuxuunbuu dee ku filaan lahaa markaa kuwaasoo kale ha noqonin buu kuli anshada yunus bnu cabdilacla yunus bnu cabdilacla waa a'imadii xadiidka iyo a'imadii fiqhigaba waana misri yunus bn cabdilacla almisri waa min ruwaati madhab اljadid madhabka jadiidka shaafici ragga wariye ayuu kamid yahay qisadee cajiibana uu lahaayo shaafici markuu masar tegey yunus bay masale isku qabteen yunus markaa dee nin daalib cilmiyo de wuxuu ahaa wax badan u baxsan yihiin marka masale ay isku khilaafeen masaladii markay isku khilaafeen ayaa de waxoogaa de hadalkiiba la isku celceliyey marka markii dambe markaa yunus wuxuu bilaabay in waxoogaa shaafici afka u yar buuro deetana shaafici raximah llahu tacaala inuu gurigiisii ugu tegey ay riwaayadka qaarkood sheegayaan gurigii uu ku garaacay markuu guriga ku garaacay wa aya yihi markaasu maxamed ibn idriis wuxuu yihi markaa yunus fafakartu fi kuli man ismhu maxamed ibn idriis ila shaafi qof kastoo maxamed ibn idriis la oranayo ma aan garanayay malaha waa hebel malaha waa hebel malaha waa sir bu lakin waa shaafici meesha maba soo dhigan bu waayo isagoo isku cadhaysannahay maxaa isugu cadhaysannahay <laughs> de masala aan isku khilaafnayo isaguna maalan waa xalaal bi anna waa xaaraan baan marka waxoogaa hadalki naga taagtaagmi oo kale weeyaan albaabkii baan furay buu yihi mise waaba shaafiya meesha tahay markaas ayaa markaas yihi alaa yumkin an nakuna ikhwatan wain ikhtalafna fi mas'ala maynaan walaala ahaan karin inagu hal masale isku haysan masale haddaynu isla keeni weyney walaaltinimadii maynu isla keeni weynay iyada deetana markaa wuxu odhan jiray markuu qisada sheegay yunus maa ra-aytu acqala min ashaaficiy shaafici cid ka maskax badan ka caqli maska caqli badnidu maaha fahanka masalada marka lagu sheegay inaad fahamta maaha waa in maskaxdaadu ay ballaaran tahay ballaaran tahay arrimaha markaad qiimeynayso qofna maskaxdiisu jabaluxud bay la eg tahay ma ka weyn tahay midna maskaxdiisu xabad quraanshaa ma la oo waxa weeyaan wax waliba waa un waa miiq saasuu igala jeeday saasuu igu yidhi saasuu igala jeeday anigu ibahdilay waaba intaasu warbel kelmadani saana way noqon kartaa saana way noqon kartaa sana way noqon kartaa ya waxaasoo dham isaga uma bilown markaa caqligu waa kaas imaam shaafici raximah llahu yunus muxuu noqday min ruwaati madhabi bal ka war hadduu markii cawda lahaa isaguna de khalaas walaaltinaduna waa dhiman lahayd masaaishaa uu kasoo warinayo shaafici yunusna de lama heleen cilmigii shaafici dadkii faafinayay buu ku biiray kamid noqday markii dambe in badanna da usii noolaa shaafici dabeed laba boqol iyo afar iyo lixdankii baad baan filayaa dhimashadiisu yani sitiina sana bacda shaafici shaafici dabadii lixdan sanadood buu sii noolaa wuxuu yihi haddaba anshadana shaaficiyu shaafici baa noo tiriyey gabay uu leeyahay qaliil lmaali laa waladu yamuutu walaa hamun yubaadiru maa yafuutu khafiifu الظahri laysa lahu ciyaalu khaliyu min xuribtu wamin duhiitu qadaa waطara الصibا وafaada cilma qadaa waطara الصibا وafaada cilma fahimathu التacabud والsukuut kolley saasay usoo guurinayaan lakin qofkan uu shaafici ka sheekeynayay nooma sheegayaan markaa qofkan uu ka sheekeynayo way dhici kartaa de inuu nin markaa arkay zaahiduhu axad الzuhaad inuu markaa dee sifaynayo iyaa laga yaaba wuxuu leeyahy qaliilulmaali waa nin adduun yar oo lacag badan haysan laa waladun yamuutu aw yamradu we ilmo dhimanayo oo caruur baa iga dhimanaysa iyo iga xanuunsanaysa iyo waxaas kuma mashquulsana bu walaa hamun yubaadiru maa yafuutu sidoo kale ka werwer uu ka maarata kasii dhaca wixii seegi doona bilo waxaasi ku seega mota wixii kugu dhacay ma ahe waxyaalaha soo socda ad kasii werwareysaa mararka qaarkood oo aanad garanaynba inay dhici doonaan iyo in kale markaa wax aan weli dhicin warwar ka soo hormarana maba qaba bu waayo de maal baad waayi iyo mar haddaan ninkan maalba ku fikiraynin maal waxhaysaan wax iska yaro koobanba tahay ubad iyo waxyaalahaas oo iyagana iska zaahidkaa sawmacada ku jira uu yahay de waxaasoo dhan hamigaasi maba qaba bu markaa wuu kamanayaa shaafici ninkaa xaaladiisa khafiifu dhahri laysa lahu ciyaalu waa nin dhabarkiisu fudud yahay buu yihi o caruur iyo dad uu biilinaya iyo carcarar iyo hawlahaasi aan isku hawlin khaliyu min xurimtu wa min duhiitu wuxuu ka maran yahay buu yihi waa layqadiyey iyo musiiba ay ku dhacday labadaaba uu ka maran yahy oo wixii uu helon buu cunaya wixii kalena damba kama laha duhiituna waa daahiyadii oo yani musiibadii musiiba ay ku dhacday qadaa watara sima caruurnimada xaajooyinkeedii wuu soo gutay yani caruurnimadi u soo dhaafay buu ujeeda caruurnimo uu soo dhaafay wa afaada cilman aqoonna uu soo helay oo nin markaa aqoon leh ayuu dee kusoo gaadhay weyni fahimatuhu tacabudu wasukuutu hankiisuba waa inuu cibaadaysto iska aamusno halkiisa iskaga jiro dad usheekeyntii iyo adduun kasbashadii iyo maaragtay waxa weye waxaasi shaqadiisaba maaha markaa waa nin zaahid ahaayo uu sheekhu kamanayo laakiin ninkaasi ninka uu yahay laynooma sheegi waqaala buu yihi inta badan waqaaladaa markuu ku yidhaahdo waxbaa meeshaa ku jira qudaatu dahri qad daluu faqad baanat khasaaratuhum fabaacu diina bidunya famaa rabixat tijaaratuhum hadal shaaficiy inaanay ahayn bay u badan tahay inaanay hadal shaafici ahayn ayay u badan tahay wuxuu kasoo guuriyey khasiinat lasraar اlkubraa khasiinat lasraar اlkubraa Eh, waa kitaab aada u dambeeyey oo maaragtay mualifkiisuna eh, qarnigii koob iyo tobnaad kun iyo koob iyo soddonki ayuu geeriyo marka maxamed xaqi annaazi baa la yidhahda ninkii alifay khasiinada khasiinat lasraar alkubra markaa qarnigii koob iyo tobnaad eh, biyaddan waxay iskaga caan ahayd meelahaas marka laga hadlayo tadmiinka yani in eh, aayad quraana gabay la sooyar dhexgeliya ama wax noocaas oo kalea bay kututusaaleyaan laakin shaafici cid u nisbeynaysa oo saasi ma jirto qudaatu dahri qad dallu garsoorayaashii waktigu way lumeen buli faqad baanat khasaaratuhu yani xaqii wax kuma xukumayaan buli faqad baanat khasaaratuhu waxaa muuqatay inay khasaareen fabaacu diina bidunyaa oo diintii ay iibiyeeno ay adduunyo siisteen fama rabixat tijaaratuhum markaa ganacsigoodi ma faa'iidin famaa rabiat tijara marka quraan ay ahayd laakiin sidii wasankii gabayga oo kale ayuu da mararka qaarkood aayado qur way dhici kartaa inay markaa wasankii qur ay waafiqi wasankii gabayga ay waafiqi karaan imkasa alcaadiyaati dabxan falmuuriyaati qadxan waalcaadiyaati dabxan waalcaadiyaati dabxan weeyaan dad sanad wasankii u samee Eh, way way noqonaysaa laakin de shicir ma aha ilan quraanku shicir ma ahayn marka marka shicirka la tacriifinayo maxaa la yihahdaa alkalaam almawzuun almuqafaa qasdan waa inaad qasdan ku darto alkalaam almawzuun almuqafaa qasdan qasdintaasi maxay saareysaa nusuustan qur-aanka maaratay wasan waafaqday maaha in wasanka lala doonanayo iyo wasanka lagu fadhiisinayay maaha muwaafaqun baa dhac wakafaa birabbika haadiyan wa nasira oo kale wakafaa birabbika haadiyan wa nasira kaamilkiibu ku fadhiya alaa ina alaa bucda lihamud may kolkaana khudba iyadana ku jirta alaa ina caadan kafaruu rabahum alaa bucdan licaadin qawmi huud waa qolada hore alaa bucdan licaadin qawmi huudin iyaduna waxay ku fadhiisan karaysaa waafirki halkan imikana famaa rabixat tijaaratuhum majzu lwaafir iyo iyaduna ku fadhiisan karaysa wuxuu hi qasada rajulu shaaficiya yatlubu minhu shay-an nin baa shaafici u yimid yani usoo qastay isagoo wax ka raadinaya inuu wax siiyo fa acطaahu maa amkanahu shaafici wuxuu siiyey wixii markaa de u suuragal hay u hayey ee uu bixin karayey iyuu bixiyey uma anshaa wuu curiyey yaquulu isagoo leh yaa lahfa nafsii calى maali ufariquhu calى lmuqiliina min ahli اlmuru'aati ina اctidaarii ilى man jaءa yasأlunii maa laysa cindiya min ixdى اlmusiibaati yaa lahfa nafsi waxaan ka tiiraanyoonayaa wey lahfigu sidiisa waa alasa walasaf waa ka xumaanta iyo ka murugoodta shayga laga murugoodo marka yaa lahfa nafsi waxaan ka teeraayeysanahay wey oo nafteedu ay jeclaan lahay calaa maalin ufariquhu ala cala lmuqiliin calaa maalin maal baan markaa waxa weeyaan dushiisa aan maaratay waxa weya talahuf iyo murugo muujinaya yani inaan maal heli lahaa ayaan ka murugeysa inaan maal hela ay fiicnaan lahayd maxaan ku qaban lahaa ufariquhu calى lmuqiliina min ahli lmuru'aati waxaan u qaybin lahaa oon siin lahaa cala lmuqiliin dadka gacanta maaratay dadka gacanta maran waxba haysan dayarta ah dadka dayarta ah wey muqili waa qofka wax yar haysta cala lmuqiliina dadka danyarta ah ee min ahli lmuru'aati dadnimada le ilan dadnimadii iskuma xidhna maalki qaar badanoo fuqara ah ayaa dadnimadooda iyo waxa weeyaan aada la yaabaysaa dhaqankooda dhaqan wanaagooda kuwo badanoo maal haystaana waa dulli markaa iskuma xidhno haddaba wuxuu leeyahay kuwa muqiliinta ah ee aan waxaysan laakiin ahlul ahlulmuruaha ah inaan markaa uqaybiyo iyaan jeclaan laha muxuu lahaa kii kalena waa kii lahaa lawlaa tawaqucu muctarin fa urdiyak baydke maaragta ku arki jirteen meelaha shawaahidda laakiin qaarkood si kale u oo aan sax ahay lawlaa tawaqucu muctarin faurdiyahu ma kuntu uuhiru itraaban calaa tarabi lawlaa tawaqucu muctarin haddaanan ka baqanaynin mid iisoo banbaxo oo miskiin wax weydiisanaya saaila qanica walmuctar mid muctar ah oo saa-ilaho wax weydiisanaya oo iga soo horbaxaya haddii aanan filanaynin deetana aanan jeclaanayn inaan ku raali geliyo maalkan aan haysto oo maalka aanan sidaa u dhaqanaynin maa kuntu uuhiru itraaban calaa tarabi kama door bideen hodantinimo saboolnimo marka tarabku waa taribat yadaaka oo kaleo yani lasiqat bituraab aw icaamun fi yawmin hi masaba yatiiman ha mataraba turaabki marka waa waa miskiinkii tarabku markaa waxa weeye waa faqiir faqrigii wey itraabna atrabo oo waa azaala tarabahu afcaladii izaalada weeyaan marka tarabkii markuu noqday faqrigii atrabana azaala tarabahu tarabkiisii buu ayuu zuuliyayo yani aknaahu weeye markaa hodantinimo kamaan fadileen weeyi saboolnimo waxaan uga fadileen hodantinimada ku fadilay dee dad masaakiina ku imanayo inaad waxsiisa ubaahan deetana kuwaasaan markaa doonaya inaan ku raaligeliya dan kale kamalihii weeyaan waxaynta saasuu leya lahfa nafsii calaa maalin ufariquhu cala lmuqiliina min ahli lmuru'aati ina ctidaari cudurdaarashadayda aanu cudurdaaranaya ilaa man jaaa qof yimid yasalunii isagoo wax iga rajeynay wax weydiisanaya inaanu cudurdaartoon waxba mahaya ilaa jeebadaha soo saaran waxsan ihahdo ilaahay hayna ilaahay baa insha allahu taala adig anigona arsaaqi iska qawlun macruuf inti aan ku kaaftoomo qawlun macruufun makfiratun khayru min sadaqati yatbacuha adan inaan taa kukaa kukaab ku kaaftoomo ina ctidaari inaan u cudur hadal fiican ku ihahdo ilaa man jaaa yasalunii qof wax iweydiisanaya oo iweydiinaya maa laysa cindii wax aanan haynin cudurdaarashadaan cudur daartaa waa kan khabarkii min ixda lmusiibaati musa masaaibta iyo musiibooyinka mid kamida wey miskiin kuu yimid oo wax ku mooday inaad dirto cidlo taasaa musiiba wy hataa hadalkii fiicnaana ku diraya bule oo qawl macruuf wamakfirat ti ah taasi maxay dhaantaa baa la yidhi qawl macruuf wamakfiratun khayru min sadaqatin yatbacuha ada taasay dhaantaada laakiin ma halkii u sarraysay ma aha marka inuu tii u sarraysay oo ahayd aladiina yunfiquuna amwaalahum fi sabiili الlah uma laa yutbicuuna maa anfaquu mana walaa ada lahum ajruhum cinda rabbihim walaa khawfun alayhim walaa hum yaxzanuun taasuu doonaya marka inuu taa gaari waaye ayuu musiibo u arka wuxuu yihi xaje shaaficiyu radia allahu canhu imaamu shaafici baa xajka tegey famartaqaa jabalan walaa habata waadiyan ilaa wahuwa yabki meel sare ma fuulaynin meel togana kuma dhaadhacaynin ilaa wuu ooyayey wayunshidu markaasa wuxuu tirinayay gabaygan soo socdo wasamica abulxasan maxamed ibnu shacayb alfaqih eh, sidoo kale wasumica wa sumica wey waa la maqlay abulxasan maxamed ibnu shucayb alfaqih ninkaa faqiha ah kule taarikhdiisa hadda ma hayo waqtiguna ima saamaxin aan fiirfiiriyo ninkaasoo yunshidu lishaaficiy shaafici u tirinaya gabaygan yani shaafici u nisbeynaya wey آl النabiyi dariicatي wahmuu ilayhi wasiilatي arjuu ban ucطىa gada byadi اlyamiini صaxiifatي biyadii halkaa yadii baa ka dhacday biyadii weeyaan oo ya bay daafaysan tahay aalu nabiyi nebiga aalkiisu dariicati kuwa aan maaragtay wasiilo ka dhiganayaa waa iyaga wahumuu ilayhi wasiilati ti hor musii akidaya iyaga ayaa xagga ilaahay wasiilo iyo cid yani jacaylkooda jacaylkan aalka nabiga jecelahay ayaa ergadaydiya arjuu waxaan rajaynayaa bian ucطaa gadan qaarkoodna arjuu bihim ucطaa gadan bay ka dhigaan laakiin kollay manaaqibka iyo siday ugu qorantay waa sida waaya wuxuu leeyahay arjuu bian ucطaa gadan waxaan rajaynayaa berri in la isiiyo biyadilyamiini gacantayda midig la igu siiyo saxiifati kitaabkayga jacaylka aan jecelahay nebiga iyo aalkiisa inaan ku ila warkii nabigu yidhi almaru maca man axaba qofku cidduu jeclaado ayuu macooda yahay marka iyagaaba wasiila i ah axadu shuyuukhinaa oo caqiidada noo dhigi jiray ayaa marka la soo gaaro xubu saxaaba saxaabada jacaylkooda runtii ilmada muha muxajisan kari jiray marka xubu saxaaba lasoo gaaro waxaanu odhan jiray camalka keliyaan isleenahay malaha kaasaad wax ku helaysa waa intaa waayo wax kaloon hubnaa ma salaad waxba ka in laga aqbalay soonka waxba ka garan mayn laakiin kama waxaad qalbigii ka dareemeyso markaa jacaylka aan u hayno saxaabada nabiga sala allahu alayhi waala ali wasalam iyo qaraabadiisa iyo ahalkiisa waa arjaa camali buu odhan jiray camalkaan isleenahay haddaad waxun wax ku hesho kaasaad wax ku helaysaa kaas marka imam shaafici raximah taala wuxuu leeyahay jacaylka aan aalkii nebiga u qabo waaba kaan isleeyahay leeyahay kaasaad ilaahay subxaana wataala agtiisa malaa wax kaga helaysa t wasiilada i ah ee ergada i ah, ee ii shafaaco qaadaysa waa intaa ayuu leeyay marka qolyaha qaarkood baa dee ku tuhumay imaam shaafici shiicanimo bal raafidinimo marka de wa iska hawli iska badan waxaaba dhici karta dad saalixiin inay mararka qaarkood xumaan kugu tuhmaa iska daa dad markaa iyagu de dana kala leh waayo de taxaasud lculamaa waad garanaysaa culamada waxaa jira wax xasad la yidhaahdo mararka qaarkood qalbiga kaga dhaca waa iska xanuun dee ay de dadka ula mid yihiin oo sida dadka kaleba ugu dhacay ayaa culamadana ugu dhacay marka imaam shaafici raximah llahu taala rag culamaba ahaa oo de khiyaarkii umadda ee de dadkii markaa wanaagga loo hayay ayaa qaarkood ay maaragtay ku sheegeen shiicanimo iyo rafdi marka imaam axmed oo ay saaxiib ahaayeen sheekaa kale ee imaamka maxamed kugu ciise sheegi mayno kolley de taraajimta waad ku arki kartaan waa nin caalimo imaam min aimat lmuslimiina weeyi laakin de khalad baa ka dhacay tujaha alimaam shaafici markaasuu ku waxaan aad ka sheekaynayso maaad wuxuu arkay imaam axmed oo arkay shaafici baa soo maray labadooda wada jooga marku marka meesha soo maray buu cararay axmed markaasuu baqashii uu shaafici fuushanaa ayuu dhinaca qabsaday isagoo markaa imaamkii weyneynayo oo deetana markii dambe uu soo noqday buu yihi ilaa iyo baad hataa ka hari weydayood iska daba socota marka wuxuu ku yihi waxaa ku qurux badnaan lahayd adigu inaad dhinaca kala soo qabsato dhinacaan anigu ka haystay maaha inaad adna dhinaca kala qabsato iyaa kugu fiicnaan lahayd marka waxoogaa baa laga yaabaa dee in ay qalbigiisa galeen imaamkaasi markaa wuxuu ku sheegay inuu imaam shaafici shiici ah marka imaamad wuxuu ku yihi xagged waxaan ka keentay wuxuu markaa markii de wax kale waxun baa lagu raadsan maogta shaydanku wuu shaydaankaa u sawiraya maaha imaamkani inuu uqastayo inuu qof beriya wax ka sheego laakiin waxaan yara qalbiga ku jira ayaa shaydaanku adeegsanaya deetana tana sheekhion isdareemeynin imika waaad arki wadaad wadaad kale ku maqanoo kolka lagala hadlana wallahi anigu ma xastayo eh, laakin waxa weeyaan le waaa waad osa in is og qof marka uu xastay isma oga hadii la isdareensan yahy qof waliba uu iska dayn lahaa maarata waa weya xasadka lakin maaha waxaan waxaad isma dareemeysid adigoo ma maqiiqan baad is arkaysa oo isla markaa diinta ilahi baad unusa diina wanusulanaysad wax kalea meesha jira marka wuxuu yii wuxuu markuu axmed yidhi bal hadda wax keen ninkan shiicinimadiisa ku caddaynayso iyaa wuxuu keenay kitaabu lbuqaa marka uu imaam shaafici axkaamta buqaadda kaw ka hadlayo iyaa wuxuu ka sheekeeyey axkaamtiibu wuxuu kasoo ka qoray ali bin abi aalib iyo iyo maarata mucaawiya gruubkoodii ama sifiin wixii dhacay iyo sidii ay maaratay cali iyo eh, askartiisii ula tacaamuleen eh, mucaawiye iyo askartiisa ayuu markaa kasoo jeexay halkaasoo akaamta kasoo markaasu yii datana waxa weeyaan axkaamtii dee bukaada halkaasaa laga qaadanaya marka dee mucaawiye iyo qoladan ayuu de markaa bukaad ahaan uxukumaya marka yani wuxuu leya inuu ali iyo u jiro oo markaa mucaawiye kasoo ka horjeedo iyaa meesha ka wa noocaas deetana imam amed u maaa la samey hadaan intaan laga qorin axkaamta bukaada halkee kale laga qora haddaanaan intan ka qorin oo axkaamtii bukaada aan bal hadda cali muxuu ka yeelay la odhanin qoladaasi oon halkaa bal waay meel kale oo laga qoro markaa de isaguna faqiih mu ahayn sheeka kale muxadis buu ahaa weyn laakin lam yakun faqihan xagga fiqiga abu xaniifa ayuu iska qalidan jiray markaa taasaa markaa eh, halkaas yar intaa yar baa isu sawirtay marka imaam shaafici raximah llahu tacala u jacaylka ahlubeytka qarsan maayo in waa shiici baa tahay lagu yihi u qarsan maaye waayo waxa weeyaan xub saxaabati wlqaraabati sunatu axyaa bihaa rabbi alqaa bihaa rabbi idaa axyaani alqaa bihaa rabbi ayaaban arabkayga boob xub saxaabati wlqaraabati sunatu alqaa bihaa rabbi idaa axyaani waa waxa wey ilahay wax lagula kulmayo oo ilahay subxana wa taala loogu dhawaanayo weeyi shiici baa tahay ina looga tegi maayo wax kaloo lagugu eedeeyo uga tegi maysid adigoo wanaag shay u wada haddii lagugu eedeeyo wax kale lagugu eedeeyo wanaaggii haka tegin oo ays odhanin wax wanaagsan baad waday lakin waa tan wax kale loo fasirtae iskaga tag wanaaggii waad wadaysaa waanad sheegaysaa inaan xumaantaa lagu sheeg lagugu sheegay aanad shaqo kulahayn wa qaala wuxuu yihi imaam shaafici ayuu yihi isagu waqaala hadduu ihahdo inaga nihi masderku ma adka halkana waa sidoo kale waa abyaad mashhuura oo caan ah weliba shaafici aada loogu nisbeeyo laakiin haddana masder culus oo maaragtay aan aynaan uhaynin tasabar calaa muri ljafa min muallimi min mucallimin faina rusuba alcilmi fi nafaraatihi waman lam yaduq mura tacalumi saacata tajaraca dula ljahli tuula xayaatihi waman faatahu atacliimu waqta shabaabihi fakabir calayhi arbaca liwafaatihi حياة الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته تصبر buu yihi ku adkayso calىa muri الجafاء akhlaaq xumada qaraarhka ay leedahay min mucalimin macallin xaggii kaaga imanaysa akhlaaq xumada iyo qallafsanaanta jafaagu waa inuu qofku qof markaa dabacsan oo noqon waayo kuu jajaban markaa qallafsanaanta macalinkaaga imanaysaa qaraarhka ay leedahay u adkaysa buu kuleeyay faina rusub lcilmi faina rusuka lcilmina qaar baa ihaa cilmiga sugnaanshihiisu wuxuu ku jiraa fii nafaraatihi baacsiyada uu ku baacsanayo nafradu waa weeyaan waa waxa weeyaan yani kaboodka waa ad ka aad ka ayaa nafra ay kaaga sugan tahay marka waxyaalaha aad nafrada ka helaysa iyo kaboodka ad ka boodeyso waxyaalaha aad ka boodeyso halkaasa cilmigu ku jiraa buu kuleeyay u adkaysa macalinka waman lam yazuq qofka aan dhadhamin mura tacalumi qadhaarhka waxbarashadu ay leedahay saacatan saacad qofka aanu adkaysan wuxuu saacad ka dhigaya intaad waxbaranaysa o dhan wakti kooban buu kuleeyay wakti kooban wey intaad waxbaranaysaa intaa haddii aanad u adkaysanin qofkaan intaa u adkaysani tajaraca dulla ljahli tuula xayaatihi intuu nool yahay oo dhanba dulliga jaahilnimada ayuu liqliqaa oo ku noolaadaa waman faatahu tacliimu waqta shabaabihi qofka waxbarashadu ay seegto intuu dhalinyarta ahaa fakabir calayhi arbacan afar maaragtay waxa wey kudul takbiiro liwafaatihi geeridiisa daraaddeed yani waa kudul tuko wey tusaydhaha ninkaasi waa nin dhintae kudul tuko ayuu kuleeya afartii takbiiradoodee salaatuljanaazada ninkaa u takbiiro buu ku yihi waa nin dhintay ninka markaa dhalinyarnimadiisii wax kusoo baro waay xayaat ilaahay baan ku dhaartay qofku wuxuu ku nool yahay waa aqoon iyo alla kacabsi idaa lam yakunaa labadaa hadii la waayo la ctibaara lidaati qofka daatadiisa shaksiyadiisu wax kasoo qaad male waa qof aan jirin qofka labadaa laga waayo wa wuxuu yihi buu yihi iyaduna waa tu kale oo iyaduna qaarkood u nisbeeyeen shadaraat dahab ibn lcimaad alxambali isaga laftiisu waa kun iyo siyaaduu dhintay marka kaasunbaa isagana ugu horreeyay waxaynu hayno ee u nisbeeyey wuxuu yihi isna wuxuu soo guuriyey inuu shaafici yihi man naala minii aw caliqtu bidimatih abra'tuhu lilahi shaakira minatih auraa mucawiqa muminin yowma aljaza aw an asuu'a muxamada fii ummatih waa laba baydo aad iyo aada runtii u cajaa'ib man naala minii qofka wax sheega aw caliqtu bidimatih ama dimadiisa aan ka lusho ka lusho muxuu ula jeedaa yani de xuquuq baan ku yeeshay qof markaad xaq ku yeelato qof dimadiisa ka lusho oo kale ayaa tahay markaa qofkii wax wax ii geystay ama aan dimadiisa galayee yani waxa weeyaan xaqdarre igu sameeyey abra'tuhu lilaahi dar ilaahay baanu saamaxay qof kasta oo xumaan ii geysta dar ilaahay baanu saamaxay cidna waxba uma raaco weliba shaakira minati aniga oo gallada uu damiirka haddaynu ucelino qofkii gallada uu ii gelayana anigoo uga mahadnaqay ee aan odhanaynin taa iyo taa halaysu tuuro xumaanti aan ka saamaxay iyo galladan uu ii gelaya halaysu tuuray halaysu tuuro ma odhanayo xumaanta kasaamaxaadda waan ka saamaxay galladu ii galana waan ka mahadnaqayaa waan ugu abaalgudaya auraa mucawiqa muminin yawma aljaza waa istifhaam inkaari ma aniga lay arki aniga oo qof muslin ah jannada ka hor istaaga maalinta qiyaamaha ma aniga ayaa qof oo mu'mina jannada ka hor istaaga qiyaamaha oo wax u qabsado ihahda ilahday waxba xuquuq baa igaga maqan may buu leeyahay lay arki maayo laygu arki maayo inaan qof qiyaamaha wax u sheegto muslinahoo janno geli lahaa in aniga daraaday jannada looga xabiso taasi ma dhacaysa ura maanaa lay arki mucawiqa muminin qof mumina muslina aniga oo ka hortaagan yowma jaza maalinta qiyaamaha qof hortaagan oo jannadii ka hortaagan inaan noqdo aw an asua muxamadan fii ummati ama inaan nebi moxamed alayhi salaatu wasalaam aan ummadiisii ku xumeeyo oo yani waxa weeyaan wax aanu raali ka ahayn ama wax uu dhibsado uu iga soo fulo lay arki maayo buri nebi maxamed muxuu jecel ummadiisu inay jannada wada gasho nabigu aleyhi salaatu wasalaam wuxuu jecelya ummaddu inay wada jannada wada gasho dadku dadku dadku jannada wada galaan yani wuu ka xumaanayaa bu leey qof jannadii laga joojiyo ummadiisiiya markuu nabigu arka aleyhi salaatu wasalaam markaa ka arrintaa geysanaya ee nebiga waxa wey nafsadiisa xumaynaya ee waxa wey murugo gelinaya ma ihi buu leey nebi maxamed wuxuu ku farxa mooyaane wax kale mid markaa geysanaya ma ihi markaa khulaasadu waa maxay waa d dadka dari laha isaga saamaxa wamaa zaada allahu cabda bicafwin ilaa cizan saamaxaadda qofku kor noqosho unbuu ka hela cinda allahi wa cinda annaas dadka agtoodana sharaf baad ku aad ku helaysaa inaad dadka iska saamaxaadda badiso ilaahay agtiisana cizi iyo sharaf ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku siinayaa qaafiyat lji halkaa ku jooga wa sala allahu wasalam alaa nabiyina maxamed wallah aclam